بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii labaad ee ka mid ah min kitaabi qasmi اlfay wاlhaniima fasalkii fayga ayaynu xalay soo maray fasalkii labaad ee ku saabsanaa hanimada ayuu sheekhu u gudbay wuxuuna yidhi raxmat ullahi tacaala calayh faslu alhaniimatu maalun xasala min kufaarin biqitaalin waiijaafin fayuqadamu minhu الsalbu lilqaatili wahuwa hiyaabu اlqatiili wاlkhufu wاlraanu waaalaat اlxarbi kadircin wasilaaxin wamarkuubin wasarjin walijaamin alhaniimatu haniimadu waa annagii xalay soo maro waa faciilatun oo bimacnaa mafcuula maqnuuma ah wاlhaniimatuna waa min algunmi wa huwa alhallu wاlfaa'idatu waziyaada wuxuu i sheekhu yidhi alhaniimatu haniimadu waxaa weeye maalun xasala min kufaarin waa hanti ka timid gaalo sidii xalay oo kale un weeyo in maal lagu daystaa ka fiicnayd baan haddana leenahay oo innaga soo maray faygii maa xasala fiicnaan lahaa in la yidhaha say u soo galaan wixii maalka ahaa sharcan iyo ikhtisaasaadkiiba maa xasala dagaal kaga yimaada wa ijaafin iyo guluf lagu kiciyo farda iyo geel fa minhu asna waa intoo kaleo qitaalkunbaa muhiim ah waxaa kale ee ijaafka iyo waa iska kalaam kharaja mahraj alhaalib muhiimaddu waa in dagaal lagu qaato fa minhu waxaa la hormarinaya hantidaasi haniimada ee gaala laga helay waxaa bixinta iyo qaybinta lagu hormarinhayaa assalabu furka lilqaatili qaatilka u ahaaday yani nin walba ninkuu dilay furkiisii baa la siinay salabku ninkii aadishaga gaalka ahaa wuxuu watay ee u labisnaa ama hub ahaa ama dhar ahaa ama camburbereed baa loo jeedaa soomaalina fur bay yidhaahdaan salabka lilqaatil ilaa hantidii markii la soo ururiyo ee salab nin qaatila leeyahay iyo khumuskii haniimada iyo haniimadii waxbuu iskugu jiraa marka sidii loo qaybin lahaa buu sheekhu hadda ka hadlahaya wahwa salabkuna hiyaabu lqatiili kii la dilay dharkiisii weeye wاlkufu kufka uu qabay weeye sogasihii hore idinta laga samayn iyo waraanu bahalka raanka la yidhahda waa sokos inta dhudhunkaa lagu idho dhudhunkaa lagu xidhaa adinka hoose ma gaadhsiisano cag ma laha adinka inta ka koraysa anqowga ilaa lowga intaasaa la gashadaa waxaa lagu talagalay sullawyada iyo nabarka dhudhunka kaaga dhacahay iyo nabarka hoos ka imanhay kulli inuu ka dalfiyo marka raanku waa kuf aan lahayn adin hoose warka la soo gaabiyo waa sokos aan lahayn adinka hoose ama iskaalsho iyo shuraabaad waxaa tidhahdaba arraanu midkaas wey iyo wa aalaat اlxarb waxaasoo dhan marka haddii la yidhi salabku waa hiyaabu اlqatiil khufku waa soo gelahaya oo raankaa soo gelaya kulligeed maxaa yeelay waa min salab اlqaatili min salab اlqatiili curfan xadiidkuna ma kala qaadin man qatala qatiila lahu calayhi bayinatun falahu salabuhu buu nabi sal slam ninkii nin dila makhraatina u haysta asagu inuu nin dilay ninkuu dilay furkiisii buu leeyahay oo la siinaya xadiikuna fi saxiixayn xadii abi qataada waa garanaysaanba malay marka curfanna salabkii waa noqon hayaa intoo dhanba xadiidka cumuumkiisina waa keenaya ayb waxaa kaloo marka xoojinaya aarkii mxu taabiciin badan xilligii dagaalka qaadisiya cafan aan dhaho bacdu taabiciin inay u baxeen o la dagaalameen bay ka heleen raanka iyo khufka iyo waxoo dhanba wadaad la odhan jiray shibr shibr ibni calqama alcabdi ayaa ka sheekaynaya dagaalkii qaadisiya wuxuu anagoo joogna ayaa gaal feedho weyn soo ortoydhaya ii baxaay markaasaan ragga ila joogay buui war u baxa waan ku dhaariyo anu waxaan nin gaabanoo baryar ban ahaa buui marka inuu iqaataabaan ka yaabay ama muslimiinta aan ceebeey marka ragga kale weynaabay oo ninka foodageliy wax u dhaqaaqaan waaye marka anaa foodageliyey buur intuu i xumbaartay yuba faraskii la fuulay buu saaraa faraskiis buu saartay kadibna faraskii baa nala agugay buuri markuu faraski nala dhacay yaa ilaah markii rabbi iga gargaaroo u boodaan kaga fadhiistay buu feedhaha illa waan ka baryaraaye ka fududaaye tooridiisii baa kala baxaan ku gowracay buur toorida isagu qabay khanjarkiisi iyo intaan gacanta la helay yaan mariyey buui kadib wixii uu qabay oo dhan baan furtay wuu ka sheekaynaya wuxuu i fawahabtu calaa sadrihi fadabaxtuhu waaahadtu minaqata wa sayfaha mxuu ahay faahadtu minaqatan lahu wa sayfan wa raanayni iyo laba raan raanka kugu qoran way hadda waa labadii lugoodba ku kala jireen wa dircan wa siwaarayni iyo camburbireed iyo laba jijimo dugaagadaha gacanta lagu xidho faquwima waxaa lagu qiimeeyey biay caشara alفan markii wixii o dhan labiyo toban kun oo dirham oo fida ay la ekaadeen wuxuu watay wahanimo aan la arag faataytu bihi sacdan maalik sacd muqaasada ciidanka watay baan oola tegey buui markaasa xoolihii la yaabeen raggi ila socday iyo raggo dhan badana si loola sacd u ka qaadi doonaa yuu sacd ibnu soo kaxayso waxaada meel laiskugu iman jiro ciidanku kulan u ahayd buu ka istaagay sacad mimbarkii ka khudbeeyey markaasuu yidhi wixii aad ka heshay gaalka aadishaawo wixoo dhan baan keenay iyo lacagtii wix lagu qiimiyeyoo dhan markaasuu kulli adaa iskale ilaan waa salabkaadi marka cabdirasaaq baa soo saara iyo wacanhu ibnu mundir bisanadin saxiixin haayatan aarkaas marka risaaladii mxuu ahaa tacliiq cala alhadyi samci in loo idaafeeyo ku fican yahay ayib maxalushaahidku marka waxaa weeye raanku iyo seebtu iyo mindiqada iyo siwaarku iyo kulli waxaas waa furkii uu watay gaalkii la dilay wahuwa iyaabu اlqatiili wاlkhuf wاraanu waalaat اlxarbi agabka dagaalka wixii agab toorida iyo banadka iyo waxaasoo dhan booshka iyo ka dircin cambuurbireed iyo wasilaaxun hub iyo wamarkuubin wax la saaran yahay markuubka khilaaf baa ka jira cinda ahlicilm oo gaadiidka faraska iyo markaa ritiga iyo waxaas salabka ku jiraa mise mayaa laysku hayaa oo lafdu salab inuusan soo gelin wadaadda ka niqaashay min xayu almafhuum alcurfi ka niqaashay laakiin annagu cindanaa sidaan u badanna waa qabnaa inuu soo gelay iyo wasarjan koorihi koorihii uu farasku markaasi saaraa ama neefka geelahaba iyo walijaamin xakamihi wakada waxaa lamida siwaarun dugaagad baa lami ama jajimo wax gacmaha lagu xidho weeye haweenun baa lagu yaqaana laakiin gaaladu idibdaray u xidhata iyo wakhaatamun cafwan waminaqatun iyo kiishad ama shakad waxaa tiraadaba yani suunka dhexda lagu xidho ee wax la gashado iyo dadka hore xidhan jireen suma garan haddana waa la xidhaa marka xajka tagtaa baad xidhataa mar malayn ayib taas weeye baylkan weyna dhexda lagu xidhaa minaqada loo jeedaa baalka suunka weyne baylka xisaamka weyn ayaa manaqada loo jeedaa duqaydii horena hadda waxay dhihi jireen kiishad miyaa la dhihi jiray mise shakad baa la odhan jiray hadde soma noqon karto tan rasaasta lagu camiro soo soo shakad ma aha middan rasaasta lagu camira shakad baan dhanaa tan kalea kiishad la yidhahdaa garab bay leeda miya ah, dadka horadaa ka jooga ha sax wey <laughs> minaqatun marka eh, kiishadii iyo wakhaatamun faraatigii iyo wanafaqatun sahay oo macahu maca alqatiil sahaydu watana ataa bokod manigiisa ataa waa aniimo naaqatun macahu waa ixtiraaz wuxuu ka ixtiraazayaa nafaqada aan markaa la socona asagay u taal khaymada ama goobta taliska ama gurigii uu ka soo tegey ama meeshuu ku raashinkarsanhayey waxa markaa aad dilayso uu sito ayaa loo jeedaa marka waa ixtiraaz can الnafaqati اlati fi اlkhayma fi اlkhayma taasuu ka ixtiraazaya aw الraxli yuu ka ixtiraazaya kullina marka waxaa weeye waa curfiga keenaya wey dhammaan waxay soo gelahayaan musama salab salab bay soo gudagelahayaan dhammaantood maxaa yeelay saxaabigii mxuu aha cawf bin malik laftirkiisu wadaadkii wuxuu yihi dagaalkii aan u baxnay mu'ta ee khaalid muslimiinta soo badbaadin jiray ayaa markaan israacnay buuani waxaa igu qoraan isla soconinin ree yamalada madadi ah oon gaashaan wadanin oo unseefus wata markaan dhexda maraynaa nin muslim haluu noo gowracay yuu yidhi saanteeda hasha saanteeda wax iga sii nin yar baa loo gooyey intaba wuxuu ka dhigtay gaashaan waa nin bale ah oo yemani ah markii dambe dagaalkii bilowday ayaa nin marka reer ruumba feedho weynoo musiibo ah oo nin muslima is haystaan ayuu arkay bu agu kala wareegay geedba ugu dhuntay ninkii gaalka markuu asaga la siman yuu kala gooyey kiiba marka wiiisa ka furtay wuuu watoo dhanba hanti badan bay noqotay soddon kun oo dirham lacag lagu qiimeeyey buu noqday khaalid baa marka la yidhi salabka sii hada wadaadkan madadiga ee yamaniga asagaa ninkii dilay xoolana iskaleh markaasuu waa badan yahay waxaan salab ka badan waa haniimo dhan buur ciidankii dhan xoolihiisi wey wuu u diiday cawf maalig alashjaci ayaa khaalid yidhi khaalidow haddaad siin weyda ninkan furkiisa uu furtay walle markaan nabiga u tagnoon madiine tagno waxa kugu dhacda arki doonta madiine marka la yimid buu meel soo orda nabigu ku dacweeyey nabigu oga warramay wixii dhacay hawshisay ahayd kadibna wuxuu yidhi waxaa nabigu dheer wadaad yeman oo na raacay oo marka hore cabsanaynay ayaa marka dambe ilaa gargaaray oo wuxuu helay fur aan carakawa ah furkiisii noqday awey anagu siibaanina khaalid baa u diiday khaalid baa loo yeeday hawshaa maxaa ka jira way jirtaa nabi allow maxaad u sii waday ninka furkiisa isagaa furtay nabi allow waa ila batay u celi buui si furkiisa markii saa oga dhacqaaqeen khaalid iyo cawf iyo wuxuu i maxaan sheegay horta darsi kuma siinin maxaa kugu dhacay soo kuma ballanqaaday inagoo muto joognaa inaan kusinsaara kugu dhici doonto nabigaa maqlay kaalay bur maxaa jira wuxuu nabi ballantaas aniga khaalid noo dhexaysay haddana waa bayuur baa ka raacday nabigu waa cadhooday wuxuu hi khaalido haw celin waa lagu tacsiira cawf iyo saaxiibkii waxaa la yidhi waad seegteen hawsha ayada ma ii daynaysaan umaradayda umaradu in la ixtiraamay rabaan laga dambeeyey rabaan in sida carruurta loogu ciyaaro maxaan ku idhi bayuur makaa raacda meesha ma hawl hawl eh, eh, dhallinyarada meesha ka socota tiibuu nabiga ka cadhooday marka wuxuu ihi waa lagu tacsiiray marka laakiin asal waa maxay wey fur ah waxaa iska leh eh, qaatilkaa iska leh xadiidkuna fii saxiix muslim waad garanaysaan bay ila tahay ayib waxaa kaloo lamid ah alimaam eh, ah, bara ibnu malik isna ninkii dagaalkii yamaan muxuu ahaa cafwan qaadisiya iyo nahaawandii mid hadda ma xusuusteen inuu aha nahaawandi baan jeclahay iyo fatxulmadaain miduu ahaaba nin marzubaan la yidhahdo musiibo oo saraakiishii iyo salaadiintii nimankan haystay ahaabay isu baxeen mubaarasa markaasuu dilay wixii kiishadiisii iyo wuxuu qaba oo dhan buu lacag ka badan soddon kunoo dinaar baa lagu qiimeeyey faraha laga saara isaguna waxba lagama reebi sheekhu marka wuxuu yidhi waxaa kaloo lamida ah oo salafka ka mid ah wajaniibatun lamaano oo tuqaadu la hogaaminaya macahu maca alfaras ow macahu maca alqatiil fi ladhar haddaynu qabsan intaaba waxay soo gelhayaan furkii salabka noqon lahaa janiibadu waa maxay waa faciila bimacnaa mafcuulo hadda waa majnuuba faraska aad wadataad faras kale ku lamaanayn sida haddii midkan lagaa boqnogooyo ama uu daalo habsoomo aad ugu wareegta kan kale marka waa neef neef lagu xidhiidhanayo ama lagu lamaanaynayo marka janiiba bimacnaa majnuuba dhinac geliya ama lafan geliya baa loo jeeda waxaa la mid ah oo salafka gelaya wajaniibatun mid la xidhiidhiye ama la lamaaneeyey maca alfaras weeyi taasoo tuqaadu la hogaaminaya macahu maca alqatiil wuxuu ka reebahayaa haddii ay ka dambayso ilaan mid dambaysooo eh, xidhiidhsan gadaal macno ma laha oo markaaba kuma boodi karti kuma dagaalami kartid laakiin markay garabkaada socotay faraska garab ordayso saadoo kan u dhintaba waad ku wareegaysaa markaad nin fardafuulatahay oo fardooleyta marka ixtiraaskaasay ku daraan tuqaadu macahu marka taasuu ka ixtiraasa bay leeyihin niman waxay leeyiin ku xidhiirsan tahay ama ha ka horraysa ama ha ka dambaysee waa ku xugub laa xaqiibatun mashduudatun cala alfarasi cala almadhab waxaan soo gelaynin ayaduna furka iyo salabka laa xaqiibatun boorso mashduudadun la xidha calaalfaras lagu xidha boorso iyo mxu golxab iyo maxaanku dhahda ii sheegee jaraab ama ohli aan dhaho ka lalaada faraska ama gaadiidka meel say kugu jirto ka asagu salabku soo geli maayo waxaa weeye wuxuu ku jiraa khaniimada guud saasaa madhabku tilmaamaya maxaa lanna waa munfasila munfasila weeye can ilfarasi wa can ilqatiili labaduba way ku xidhan tahay waxaad qabtay halmad waxaad qabtay adiga darayskaada ah ee furkaada ah kaasaa salabka la yidhahdaabay yay yidhaahdaa ayib adugu masale iska khilaafiya masale khilaafiya wey kolley curfiga u laaban curfiga u laabanaysa marka alxaakimu wالtacwiilu fi الtafaasiil cala اlcurfi bay shaafici yidhahdaan mar haddii tafaasiil meesha ay timaado curfiga un loo laaban sheekhu wuxuu u gudbay marka qaabkeed ku furanaysa mxuu ahay ku mudanaysaa salabka madhabkaanadu waa sida waana madhab اxanaabil xanaabilada iyo shaaficiyadu sidaasay qabaan bimujarad adigu ninkan aad disho makhraatina aad u keensato ayaad ku mudanaysaa furkiisa iyo salabkiisa sababku waa qatligiisa adigu aad disho iyo wixii la macnaa dilka shardiguna waa inaad bayine hesho lagaga makhraati kaco ama almaalikiya wاlxanafiya iyagu waxay leeyihiin maba jiro salab ma mudanaysa xadiidku man qatala qatiila falahu salabhu waa maxay waa xadiid ku soo baxay dheheen min baab alimaama hadduu imaamka guuda muslimiinta uu yidhaahdo ama amiirka khaaska ciidankaa wata yidhaahdo ninkii maanta gaal dila gaalkaa furkiisuu leeya wuxuu wato marka waa la mudan bishardi waidn limaami baa lagu mudan ee lagu mudan mahayo biasli sharci bay ayagu taagan yihiin maalikiy iyo xanafiyu waana ra'yi daciif min xayu daliil lanna in badanna waynu soo maray alaslu fi tasarufaat الshaaric الrasuul waa maxay in lagu xambaaro cala tashriic اlcaam nabiga wixii ka soo fuliya fala ama amar ama qowla ama wareegtaa in lagu xambaaraa asala sharci guuda ummadda u yaalla inuu yahay lanna nabigu asalkiisu inuu noqdo mubaliq can illah waa mufti caamah waa shaaric mubaliq can illaahi subxaanaه wa tacaala in qado iyo imaamo iyo imaaro lala aado daliil iyo qariino khaasay u baahan tahay marka saa darteed qaraafbuu ka garaab wuxuu leeya waxaad moodaa inay shaaficiye naga saxantay fi hada masala kitaabkiisa ixkaam alfataawi ku caddeeya iyo furuqa xataa wuu tilmaamay aan ka soconno wainamaa yastaxiqu wuxuu ku mudanhayaa salabka ninka qaatilka ah birukuubi qararin khatar inuu galo halis qararkaasoo yegfii bihi ummadda uu kaga deeqahayo shara kaafirin gaal sharkii fii xaali lxarbi xilli dagaaltaaganyan weliba waa inaad salabka iyo furkan maxaad ku mudan waa inaad halis ku halwatoon meel khatar isku tuurto ood gaal fooda geliso gaalkina aad ka disho ummadda dhibkiisa aad ka reebto naftaadina aad khatar geliso markaas waxaan leenahay salabka adaa iskale maxaa yeele waa hanimo kuu khaas khatar adiga kuu gooni gashay ilahay baana kaa badbaadiyey gaalkina rabbi baa kuu dilay marka waa hanimo kuu khaas halkaasay shaaficiye ka duulahay wainamaa yastaxiqu asalaba wey salafka wuxuu ku mudanayaa qaatilku birukuubi ararin ay khatarin baa loo jeeda inaad khatar fuusho bimacnaa aad fooda geliso ararkaasoo yakfii bihi yakfii bihi bilar aw birukuub damiirka bihda ama rukuubka u cel ama ararka u cel labadu waa iska macquul uu ummadda kaga deeqahayo shara kaafirin gaal sharkii fii xaali اlxarbi ayb xilli marka waxaa loo laba shardi bay u shardiyeen shaaficiyo mudashada salabka sababku waa qatliga sababku waa maxay waa inaad gaal disho man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatu falahu salabuhu idan ama laakiin shada waa maxay waa inaad adugu horta naftaada khatar geliso xaaladduna ay tahay xil dagaalku taagany walxarbu qaa'ima siya cararay haddaad waxba kama jiraan wuku miaalki waa kan hadda falow minhaj waa inaga soo sheegna ama waa ixtiraas ama waa miaal somayna soo low minhaaj bal low minhaaj ama waa miaal ama waa ixtiraas ayb hadda miaalka waa kana falow ramaa hadduu gano min xisnin dhufays buu ka toogtay gaalkii adoo dhufays buu ku jiro qaalcad ku jiraad meel dulaasho ka toogata gaal banaanka maray feeraad ku dhufato aw min asafi ama safkii muslimiinta soo ku dhex jiro oo walaalihii xagga ag ka taagan yihiin oo safku buuxo ayaad toogtay aw amase qatala naa'iman gaal jiifaad aw qatalahu gaalkii buu dilay waqad inhazama alkufaaro gaalidoo baqanaysa kuwa cararayo dabada jeediy intaad ka daba tagtay baad mid feedhaha kala goysa falaa salaba markaa fur jiro fur ma lihid weeye wax qarara aad gashayna ma jiro xarbiguna qaa'im ma marka amiladaas ayuu sheekhu ka bixiyey marka waxaan u daliishanaa macano un baan macnaan macnaan muxuu ahaay ictibaarinay macnaa haggeen ka ictibaarinay faygii muslimiintii kale ee mujaahidiintaha waxaale waxba kuma leediin yaa iskale oo mima afaa allahu calaa rasuuli maxaa yeelay maydan ku dagaalamin famaa awjaftum calayhi min khaylin walaa rikaab macnaha fayga ayaan soo jeedna waxaan keennay baab alhaniima baab alhaniima markaan joogno waxaan leenahay haniima maxay mujaahidiin ku muteen waxay ku muteen inay dagaalameen khatarna naftooda geliyeen saas darteed baa midda aysan naftooda khatar gelin aysan ku dagaalamin oo fayga ahaa laga qadiyey tay ku dagaalameena haniimo ahaydna la siiyey khumusna ilaahay iyo rasuulkiisa loo celiyay shantii aad garanaysaa saa ninka gaalka dilin aan aan khatar gelin asaguna ma mudan hayo salabka ma mudan halkaasaan anagu marka ka duullaa ayb sawaabkuna waxaa weeye marba haddaad ninkaa disho gaal haddaad disho ama dagaalku ha taagnaado ama ha sii ama cagaha wax ka dayo marba haddaad disho man qatala qatiilan buu nabigu yidhi waa idlaaqa man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatu falahu salabuhu asal waa in daahirka iyo ilaaqa xadiidta loo daayo inaad fahanteen baan u malay saa alimaam ibn mundir aad buu u naqdiyey shaaficiyada fadalmasala naqdi aad u kulul oo wuxuu ku tilmaamay inay tahay hafla can sunan masaladan ku tilmaamay wuxuu daliishaday xadiidkii salam akwac waa runtii xadiidkii salam akwac fi saxiix ad garanaysan waa fi sunan ayuu daliishaday xadiidku muxuu ahaa dagaalkii xunayn oo meel fadhiya oo iska warrafaadsan ayaa gaal jaasuusa yimid oo riti wata seetu dabar buu kala soo baxay ritiga heryadiisii ritigii buu dabray wuu fadhiisiiyey hashi cafwan kadibna saxaabada iska fadhiday buu isku dhexdara saxaabada iska dhigay raashin la cunaya wax ka cunay markuu cabaar fadhiyo ishi saa u mariyo saxaabadii iyo geeloodii iyo rafaadka haysta iyo de bil soo socday oo maka soo maray oo rafaadsan oo iyo wuxuu kuwan casar baad ka farxaanaysaan bal iyagoon ku dareemin intaad dusto ciidankii gaalada u warge wuu dhaqaaqay markuu saa u orday dhaqaaqay ee hashi kiciyey ee u fuulay oo u dhaqaaqay orday baa la dareema markaasaa laga daba orday saxaabi ansaari ah ayaa hal qaalin hal u lahaa buu buubiyey salamana wuu orday isagaa farday ka dheerayn jiray soo iyo geelaba ninkii hashin naadhin haya yaa laga daba tegay si loo tartamhayay ansaarigi iyo salaam isku garab ordahayeen baa salaamaa dhaafa hashi ordaysay kacaysay buu dhaafay hashi irtigii buu qabtay hogaanka dhulku fadhiisiiyey ninkina qoortuu qaaday hashiisii iyo hashii saxaabigii iyo layaa soo raacay nabi maxamed iyo saxaabada ordahaya yaa idhi yaa gaalkii sii cararahay salaamaa dila baa layidhi salabu ajmac buu nabi sal slam furkiisi oo dhan baad leedahay dagaal baa taagnaa buu idhi mudir ninkaa jaasuuska ee cararay xalal xaba maba jiro waa nin cararayo munhazima ciidanba ma joogo marka wuxuu idhi xadiidku nas wuxuu ku yahay inay khafle ku dhacday laakiin wuxuu shaafic cudurdaarkiisu waxaa weeye wakaannahu lam yablaqhu lxadii buui xadiidkan inuusan soo gaadhin baan u malayn usuusha shaaficisaan ku aqaano xadiidkan hadduu helaba bidix midmadna kama marin markuu xadiidkan waayaba wuxuu aaday imaam shaafici asalka hadda idiin sheegay tandiirka masaa'ilka macnaha guud inuu aado ayb saa darteed daa'if min asxaab alxadiid baa sidaa qabta uu mudir ku tagay abu thawr baa qaba marka isaga ha laga muraaja kitaab alawsat kitaab alawsat min aلsunani واlijmaaci واlاkhtilaaf mujaladka lixaad safxada boqol labaatan ilaa wixii ka dambeeya hada looga muraajic muhimaddu waxaa weeye sidaa daahir naskaha lagu socdo marba haddaad gaalkii disho ama ha cararo ama dagaal ha taagnaado ammaano uusan lahayn intaa ubaa har inda asaab adii daaifada iyo abutar mnir siday mareen ragga dambe shaaficiyadana way ka niqaashi waayeen naqd mnir taqidina subki iyo damiiri iyo uli zarkashi iyo raggii difaaci jira marka hawsha cuslaatay iyo xaafudku iyo way ka tageen tay soo guriyaan naqligiisa oo waliba khulaaso ah yay ka tagaan lanna waa hadal cadow bannaanka yaallow meel laga maro ma laha xadiidka sanabn akwac ee hadda aynu sheegnay si kastaba noqotee xadiidku fi yaan ku dhihin muslim bas ma fi saxiixayn uu ku jiraa xataa wasunanka uu ku jiraa ayib almuhim waxaa weeye gaal dila markhaatina u haysta gaalkaas uusan ammaan lahayn ammaan lahayn iyo cahdi lahu salabu ajmac wa kifaayatu sharihi sharkiisa ummadda ka filaashaheedu waxaa weeye an yuziila inuu zuuliyo qaatilku imtinaacahu caabinta qatiilka yani marka laleeyahay waa inaad gaalka sharkiisa zuuliso waxaan oga jeednaa ninka caabinta ummadda iska caabinaya awoodiisa waa inaad dhulka dhigto an yuziila ay alqaatilu imtinaacahu imtinaaca alqatiil oo gaalki ah iska caabintiisii iyo difaaciisi waa inaad dumiso wy bian yafqa inuu rido caynayhi indhahaad ka rida maalan waa inaad indhaha ka ridoo kale gaalki laba inaad ka soo rido nin indhaal hadee isagaaba ummadda culaab ku ah markaa aw yaqdaca yadayhi ama gacmaha uu gooyo iyo warijay labada logoodba uu xaabiyo wakada waxaa lamida low asarahu hadduu qafaashana dhabbaaba soo siisay garaduduub waaba xidhayba aw mase qaطaca yadayhi gacmihiisibuu gooyey ayib cafwan aw qaطaca yadayhi aw rijlayhi fi اladar waa lamid wey waa lamid muxuu usoo celiya hade labada tii horeba aw yaqطaca yadayhi warijlayhi baan soo maray ya aw buu gelay hade mawada socdaan shee cabdishukur muxuu yidhi tore sax wey aw yaqطac yadayhi warijlayhi afarta adin buu xaabiyey markaa wakada waxaa le low asarahu hadduu qafaashaa lamida aw qaطaca yadayhi aw rijlayhi fi اladar ama uu labada gacmood gooya ama labada lagood iyo hadduu israacshana waad soo martay toddoban baa khilaafiyata hore marka khilaaf kama jira cinda shaaficiya nas gooni a ma jiro oo maslada ku yimid oon ka ahayn qisadii abujahl dilkiis baa loo daliishadaintan dambe abujahl dilkiisii laba wiiloo yaryaro ansaariyeyn ah ayaa dilay oo dhigay naftase waxaa ka gooyey cabdulahi mascuud waad garanaysa mascuud baa nafta ka gooyey qoorta qaaday salabka abujahl furkiisii nabigu wuxuu siiyey labadii wiilee ansaareed buu siiyey mid ka miduu siiyey markay isku qabteen oo yidhaahdeen nabi allaw anaa dilay anaa dilay yuu yidhi seeftiinna balduwa hadda seebtoo nabigu fiiriyey mid walba dhiig baa ku yaala ninkuu nabigu yii marka adaa ninkanaa u daraa xagga waxtarka iyuu salabka u xukumay nafta yaa gooyey ibnu mascuud laakiin ninka yaa dhulka dhigay oo awooddiisii tagsiiyey wiilashii yararka wiilashaa markaa mutay macnahaasa marka loo daliishadaa xadiidka ee qisada loo daliishanaya masaladan ujeeda iyo macnaha guud hadda aynu soo tilmaannay markaynu ka hadlaynay maxaa lagu mutaa fur ama salab lagu mutaa walaa yukhamasu la takhmiisin maayo asalaba furkii cala almashhuuri haddaan qabanno wadaaddo yar baa odhanaya waa la takhmiisinaya xasan albasri uu ka mid yahay amaa jumhuur ahlicilmi waxay qabaan inaan la takhmiisinayn kana muxuu ahaa ayb maxaa yeelay xadiid khaasaa ku timid min xadiidi cawf bn malik alashjaci waad garanaysaan fi saxiixayn qadaa bisalbi lilqaatili walam yukhamis اsalaba nabigu wuxuu xukumay furku inuu qaato ninkii ninka dilay midda kalena aan laga bixinin khumus sida haniimadii nimana wa waa haniimo yar eh afar shan laga dhigo khumus ilaahay rasuulkiisa ha loo xukumo afarta kalena wadaadkii dilay gaalka ha la siiyo wa bacda salabi haddaan haniimadii hantidii gaal laga qabtay aan ka bixinay furkii maxaa soo hadhay hantida kale see la yeeli wbada slbi furki dabadii tukhraju waxaa la bixin mu'nat اlxifdi ilaalinta kharashkeedii iyo wanaqli qaayada hantidaa la qaado daarulislaam loo sii qaado iyo wakayrihima waxaan ka ahayn kharashkii rarida iyo ilaalintaba waa haddii loo baahdo haddii markaaba la qaybiyo oo nin walba intiisa la yidhaahdo ilaasho oo wado dhibba ma laha haddii laakiin hantidaasi loo bahda in la qaado oo daarul islaam la geeyo kadibna la qaybiyo waa in kharashka lagu qaadi lahaa iyo lagu rari lahaa haddii loo baahdo marka ayada aad ka bixiso intaan weli la qaybinin haniimadii loo qaybin mujaahidiinta ayib asal aan anagu leenahay nagu khilaafeen baa meesha ku jiro shaaficiyadu iyo xanaabiladu maaqan hadda maalikiya waxay qabteen iyagu waxay qabaan haniimada waxaa lagu mutaa bilistilaa'i calayha xanafiyuna waxay qabaan haniimo waxaa lagu mutaa biixraaziha ilaa daar اlislaam in intii la soo qaado la keeno daar اlislaam inta diyaar lxarb wa diyaar lkufr la joogo weli eh, mujaahidiintu ma aysan mulkinin mana mutaan haniimadii bay taagan yihiin saa darteed haniimadi oon soo kaxaynay oon wadno oy gaala jabtay oon rigriga dhignay iyo gebagebo lagu kala baxay oy gaala samirtoon xoolihii afka ku wadanno weli intaanan daarulislaam soo gaarin hadday muslimiin kaleo duulaana noo yimaadaan waynala wadaaghayaan haniimadii leanna maxaan la helin sababkii lagu mulkin lahaa cinda alxanafiya weli ma taxaquqin amaa cindana inagoo joogna bartanka gaalada marba haddaan ka samrinay intaa yarta ah waa mulkiyeen wayna muteen mujaahidiintu halkaasna loogu qaybin karaa haddii loo baahdo ayb marka taasay ka duushaa xifdigan marka la xifdinayo naqligan ma ah mid laazima waa haddii loo baahdo asal waa in markaaba loo qaybiyo wayna muteen haaniimiintu hawsha ayada ah laakiin hadday haaniimiintii iyo mujaahidiin isla afgartaan wixii cafwan iyo umaradii in la raro haniimadii oo baytdaarulislaam la geeyo markaasaa laga hadlaya uma intaa kadib markii la bixiyo kharashkii lagu sii qaaday haniimadii furkina laga bixiyo yukhamasu waa la shan madaxay albaaqi wixii soo hadhay fa khumusuhu shantii madax khumuskeed shan qori oo isla eg baa laga dhigay qorigii shanaad liahli khumusi ilfay waad soo marteen haddee fayga khumuskiisi dadkii qadan jiray baa iskale oo shan aha masaalixii caamta iyo qaraabadii nebi moxamed iyo alyataama walmasaakin wabni sabiil shantii baa asna lagu sixinay yuqasam waxaa loo qaybin khumuskaas kamaa sabaqa sidii soo hormaray fii qasmi اlfay baa loo qaybinaya waclamu ana maa hanimtum min shayin faana lilahi khumusa walirasuuli walilqurba walyataama almasaakiin wbni sabiil in kuntum aamantum biاllaah ayb wاlaصaxu aصaxu waxaa weeye ana الnafla bilad sharafeedku yakuunu min khumus اlkhumus اlmursadi lilmasaalix hadda wuxuu u gudbi masale kale oo iman karta si loo dhiirigeliya mujaahidiinta iyo nimanka halyeyga ah ama ragga dilaaga ah ay mawaahibta rabbi siiye bannaanka usoo dhigaan waxaa la raba laga yaaba mararka qab tiraado ninkii maanta gaal dila ama keligii ciidankaa ku duula ama hadda annagu waan dalo waa dheelmanaynaay dibba u duulona dabamaroo noqdaba guryo noqda waxaan siinaynaa wixii la soo helo kala badh ulu rubuc khumus kolba taasaa nafal kale waa marka bilasarafadu waa dhiirigelin ayib walasaxu waxaa wnafalu asalkiisuna waa aziyaada walasaxu waxaa way ana nafala ziyaadada ama korosiimaha ee la siinaya mujaahidiinta ama bilasarafeedka lagu dhiiragelinayo yakuunu wuxuu aanaya min khumus اlkhumus khumuska khumuskiisaa laga bixin qoriga shanaad oo shan loo sii kala jebiyey ayaa laga bixin almursadi loo hegay lilmasaalix danaha guuda muslimiinta waa goormo laakiin khilaafkan waa masle khilaafiyi waa in nafala ama nafala anigu ii shidan yahay in la takfiifiyana way bannaan tahay in nafala hadduu ka ziyaada bixiyo wey mimaa kii xaggiisa yaqnamu uu haniimaysan doono fii hadalqitaali dagaalkan asaga ah ee hadda lagu jiro markaasuu khilaafka imanaya haddaan uusan hadalkaa jirin khilaafba ma jiro marka ayada haddaad idlaaqdo ama aad tidhaado anaa siin hantidii baytmaalka eed haysay bayaad ka bixinaysa markaa khilaafba ma jiro wixii adugaad gacanta ku haysay amwaasha muslimiinta baytulmaalkaad ka bixinaysaa xaqa asaga laakiin markaad tidhaahdo dagaalkan asaga wixii aan hellow laga siinaya beled sarafeedka markaasuu khilaaf ku imanaya walasaxu markaasuu khilaaf ku imanaya wayajuusu waxaa bannaan axaadiis dhowrana ku timi sunanka inuu nafalku nabigu ka eh, bixin jiray marka ay muxuu ahaaye si socodka horena uu dhihi jiray rubuc uu ka dhigi jiray soo noqodkana uu ulu ka dhigi jiray maxaa marka hore lasii socdo waa la dihin yahay waa la fayow yahay ciidanbana geedana ku daba socda dhibba ma qabtid haddii lagu soo jibiy ataa waad soo noqon kartaa waa lagu difaaco dhaawacadi baa lagula qaado muslimiin baa ku daba taaga laakiin markuu ciidanku soo gadoomo ee uu soo noqday xagga islaamka uu soo aado haddii ciidan dambe iyo sariyo dambe dib loo diroo gaaladii xaggooda u noqda la yidhaahdo nabigu waa kordhin jiray bilasarafeedka marka ulu buu ka dhigi jiray maxaa yeelay marka wadaadku waa daalan yahay bil dhan buu soo dagaalamayay labo keligii baa duulhayo waxaa dhici kartaba oo intii la gey in la baabi'iyo waa khatartii hore ka daran marka waa in la kordhiyo lanna waa maay waaan isu ogeyn alurmu lanna alunma bilurmi baynu iska ogeyn ayb sheekhu taasuu ka hadlay wayajuusu waxaa bannaan an yunafila inuu ka ziyaada bixiyo ama ka bilad sarafeeyo min maali masaalixi hantida guud alxaasili ay اlmawjuudi indahu cinda اlamiir wey oo waa maxay fii bayt اlmaal hantida guudeed hayseed baytmaalka yaalle adugu aad mas-uulka ka tahay inaad ka bixisa nafalkaa bannaan oodan ka bixininba maa sayuqnamu fii hadi اlmacraka taasuu sheekhu ka hadlay wاnaflu cafwan wاnaflu waa maxay ziyaadatun inuu horaanba marka hore intuu tacriifiyo kadibna tafsiiliya ficnaan lahayd wاnaflu biladsarafeedku waa ziyaadatun kororsiimo yashtarituha alimaamu imaamku u goynhayo hayrkiisa aw ilamiiru ama mas-uulku abbanduulaha liman duul buu goyn yafcalu sameeya maa fiihi shay gudihiisa ku jiro nikaayatan waxyeelayn nikaayat lkufaar gaalada in la waxyeelayo wayajtahidu waa ku dadaalayaa amiirku ama imaamku fii qadri qadri nafali inta laga dhigay ama shan ama ulu ama rubuc nis buu karaa ayb hadduu u arka markaa waxsariyadu ay keentay koley waa un bixasabi qilaة اlcamali wa khuطuuraة اlqitaal buu eegahayaa wاlأkhmaas اlarbacatu inta hadday naga baxday salabkii baa baxay mu'naة اlxifdi wالnaqli baa baxay waxaa baxay bilad sharafayntii iyo geesinimo kordhintii baa baxday kadib maxaa soo hadhay haddana khumuskii baa baxay uma yukhamasu soo maaha albaaqi khumuskiina waa baxay maxaa hadhay afar madax baa hadhay wاlahmaas اlarbacatu afarta madax ee hadhay ee hantii kamid hadhay hantii madax afartoodii caqaaruha maguurtadeedii iyo wamanquula hantidii la qaadahayaaba lilhaanimiinay u ahaatay mujaahidiintii haniimaystay baa iskale hada waa madhabka ayaga madhabkaas anagaa qaba waa min mafaariidi madhabina riwaaya axmed baana taageertay annagu waxaan qabnaa haddaanu shaaficiye nahay wixii gaal laga khaniimaystoy xoog looga qaato hanti maguuraan ah iyo maguurtaba iyo guurtaba cafwan kulli waa haniimo wax la qaadi karoo manquula iyo dhul iyo daaro hayru manquula kulli waa haniimo licumuumi qowlihi tacaala waclamuu anamaa hanimtum qur-aanku waclam wuxuu isticmaalaa markuu mawduuca uu ka hadlay uu rabo in aada loo dhugto ziyaadatu ictinaain wahtimaam ayaa timaada faclam hawl iska fud lagaa dhihi maayo faclam haddaad maqasho sidoodaba dhagaha taag hawl culus baa soo socota waclamu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusa inamaa aatu xasriga la isticmaalay min shayin waxaa la isticmaalay oo lagu kordhiyey cumuumkii min baa lagu kordhiyey ziyaadatu mina waay korisaa waxay faaidaysaa tansiis wa tasriix fi اlcumuum mar hore lafdigu caam buu iska yahay fii afraadihi laakiin marka min la kordhiye waxay kordhisaa inuu nas noqdo fii afraadihi walaa yakhruju minhu fardun min afraadihi intaasaan ku kordhinay kadib baa laga saaray wixii ka bixi lahaa haddana oo khumuskii ka bixi lahaa nabigu sal ly slam saxaabi baa wuxuu nabi allow maalin buu nabigu ka hadlay u war khiyaanada iyo quulka iska ilaaliya fi اlghanaa'im fainahu caarun wa shunnaarun ayib ywma alqiyaama waa ceeb iyo cadaabe ka fogaada markaasuu nabi allow bal ka waran haniimada haniimadu wuxuu ihi waxaa weeye arbacatu alakhmaas waxaa iskale mujaahidiinta khumusna lilahi walirasuuli baa iskale markaasuu nabi allow eh, wa wax yar ka waran oon macno lahayn wuxuu yihi leedka adiga kugu dhaca ee gaal kugu dhuftay iska soo geyso muslimiinta kama xigtid buu leeb intuu gaal soo ganay feedhaha kaaga dhaco iska goysay waa fallaadhi kugu dhacday waa haniimo muslimiinta udhexaysa saxaabi baa warkii maqlay wuxuu nabi allow wax yar oo dun ah oo haniimada ayaan ka qaato ritiga aan watan ku halgamahaye yaa baxayba garbuhu ka dhacay kadibna qobtol iyo karbaash baa rabaa inaan ugu tolo dunta nabigu waa xaaraan buuri waa naar laakiin wixii anigu igu aadana waan ku cafiyey haniimada wixii aan kaga laha miiqa aan ku meeshan cafis buu ku yahay nabi allow ma intana laisku haysta igaba hooye wuu soo tuuray marka waxaa weeye miiqi yaraa iyo fallaadhi kugu dhacday waa haniima min alghanaa'im ilaahay baa qaybiyey nabi maxamed ma qaybinin salawaatu rabbi wasalaamu calayh shilin la taaban kara ma jiro dhul iyo muxuu ahaaye wax la qaadana lama kala qaadin baa anagu taaganna marka xanafiya laakiin ayagu waxay yidhaahdeen haniimadu waa laba qaybood wixii laga helo hanti caqaaraadoo maguurto ah middaa ayadu imaamka u door dheheen falimaamu mukhayarun bayna qasmiha cala almujaahidiin wa bayna waqfiha bay yidhaahdeen cafwan bayna tarkiha liman gulibuu calayh in mujaahidiinta iyo in dadkii laga qabsado loo daayo la yidhahdo ka shaqeeya kharaajna lagu xukumo kharaaj bixiya mushqaayad sanadkii ama kolba dhulkana abuura la yidhaahdo iyo in mujaahidiinta loo qayb labadaas khiyaar leeyahay ama wixii manquul ah isagu waa haniimo caadi yidhaahdeen maalikiyo ayagu waxay leeyihiin in la maba banaanaba hantida maguuraanka ee iyo diyaarta hanibaba maaha lamaba qaybin karo oo maxaa la samayn laba idinka u door leh in aad mxuu ahaaye waqaftaan waqaftaan calaa masaalix اmuslimiin bimujarad la qabsadayna noqonaysaa waqfi otomatig ay leeyihin waxayna waqaf ku noqon cala اlmuslimiin riwaayo kaloo may lagu wariy wuxuu le may waxay waqaf ku noqonaysaa calى masaalix اmujaahidiin wixii la halmaanay ayb si kastaba noqotay cafwan riwaayada kale aan dhih qaybinteeda iyo waqfinteeda riwaayadu koobaad waa maxay waa waqfi mujarad اlistilaa'i calayha calى اlmuslimiin ta sida xanafiyadoo kale in la qaybiyo cala mujaahidiin loo qaybiyo ama la waqfo laakiin xanafiyadu waxay ahayd waxaa loo dayn qolyihii gaalada ahbaa la dhihi ka shaqeeyo kharaaj ka soo saara axmed saddex riwaaya u leeyay riwaaya maca abi xaniifa wa riwaaya maca maalikin wariwaaya maca shaafici halkaasay taagan tahay maxaa keenay aimadu inay kala dhaqaaqaan waxaa keenay maka iyo khaybar saxaabadu sida muuqata maka maxay ku qabteen dagaal iyo awood baa lagu muquuniyey dad yar ammaan haba la siiyo laakiin awood baa loo sheegtay okay dagaalameen ciidan badanoo iyaga ka mid ah markan maka waad ogtihiin lamana qaybinin oo khaniima lagama dhigin lamana waqfiyin marka meelgeeya xanafiye leeyihin waxaan dhinku khaybar si khaybar waa la qaybshay kasaxadoo loo qaybiyey waxay dhan qayb la waqfana way jirtaa oon la qaybinin yacni ishkaalku wuxuu ka yimid xukumkii iyo maamulka nebi maxamed fii qadiyati khaybar wa fii qadiyati fatxi makka taasaa ku keentay wadaaddu inay yidhaahdaan qaarkood caqaaraadku iyo araadidu iyo diyaartu maba soo galaan khanaa'imta kama mid ama khiyaar buu imaamkuu leeyahay ayb khilaafku halkaasuu ka yimid annagu waxaan idhi waxbaas waaline mako horta sulxi baa lagu furtaan len annagu maka sulxi baa lagu furtay man dakhala daara abism fawa aamin ninkii kacbada ku carara aamin hawlahaasaa jira sulxi baa jira inan yaroo madax yar taagana waa kaan yar seexinayba sidaduba marka kor laakiin marka laga fiiriyo waa maxay mako inamaa futixat sulxan khaybarna laba qaybood bay ahayd inta u badnaydee xoogga lagu qabtay wakii loo qaybiyey saxaabadii reer xudaybiya oo taasi waaba la qaybshay inta kale ee nabigu uusan qaybina waa inta ay isdhiibee suliga lagu sulxiga lagu qabtay wey waa ficlan khaybar way qaybsanee sunanka waad aragteenoo qaybna xoog baa lagu muqunshay qaybna sulxi bay qaateen qaybta sulxigaydna lama qaybinin bay yidhaahdeen ka fatxi maka qaybtii kalena waa kii la qaybay shaafici marka halkaasay ka boskicisa marka masale shaaika ah oo lagu dagaalamo wey aan ka soconno muhimaddu eh, ra'yiga shaaficiyadaan weli taageerayna intii aan ka helayno wax naga dhaqaaji laakiin qadiyadda ah mako sulxi baa lagu furay xoogow naftayda kuma degano aan ka soconno wahum mujaahidiintu waxaa weeye man xadara haanimiintu haanimiintu iska qaadanaya arbacatu akhmaaskaan rabaa haanimiintu waxaa weeye man xadara alwaqcata dagaalka ninkii ka qayb galay goobta lagu dagaalamay biniyati اlqitaali ujeeddo dagaalla u yimid wain lam yuqaatil yuusan dagaalaminbe ninkii goobta joogay ee dhex ordahayo weeye hadduu doono biyaha qaybiye ama dhaawaca ha guree ee u joogay inuu dagaalka wax ka qayb qaato ninkaasaa loo jeeda wax xadiidka ku asaxay taxdiidkaasi ma jiro haniimada waxaa wax ku yahay liman shahida alwaqcata ma jiro laakiin sayidina abubakar baa laga wariyaa naskaas dacfi baa ku jira lakin wuxuu ka asaxay min uruq can sayidina cumar xilligii khilaafadiisii baa la soo weydiiyey dagaal dhaco haniimo badan la helay baa layidhi maxaan ka samaynaa markaasuu u qoray khitaab dheer oo ka mid ahaa wاlhaniimatu liman shahida alwaqca haniimadu waxaa iskale ninkii goobta dagaalka rigrigada ninkii joogay baa iskale marka cumar baa xukumay saxaabo badanna waa joogan walaa mukhaalifa lahum axaadiitana waa laga fahmaya waxaa looga fahmaya xadiiثu abi hurayra fi sunan wa fi صaxiix fi saxiix muslim marka nabigu khaybar u furtay saxaabadii hantidii khaybar oon la qaybinin yimid waxba lagama siinin abaan ibnu saciid ibn caas baa ka mid ahaa oo ciidan watay nabigu uu najdi u diray sariya najdi loo diray markay soo rogmadeen baa nabiga khaybar ugu yimaadeen khaniimadoon weli la qaybin nabi allow qori naga sii nabigu waa u diiday jacfar ibn abi aalib saxaabadii ka yimid xabasha ee doonta ku yimid ee nabiga khaybar ogu yimid oo ku farxay muslimiintii ayuu weydiiyey wuxuu nimankan haddee waa niman walaalihiin intaasana hijra ku maqnaa haddana yimidi haniimadan aan wax ka siino ista'danahum faadinu lahu markaas wax ka siiyey dadka haniimada oon weli la qaybinin saxaabadii badnayda yimid ee gurmad ku yimid ama socodba ku yimid nin uusan nabigu weydinin mujaahidiinta waxma siinin taa marka waxay ku caddahay ana alhaniimata liman shahida alwaqcata goobta ragga yimid oo dhan baa la qadyahaade allahuma in saxaabadii idan loo weydiiya muhim marka axaadiistaas macnaheeda ayaa xoojinaya go-aanka cad ee ka yimid sayidina cumar saxaabaduna ay ku taageereen macnuhu waa intaas walaa shaya shay oo ma ahani yacni liman duulkii xadara yimaada bacda inqidaa'i alqitaal dagaalku markuu dhammaadee kadib ninkii soo istaagay waxaan leenahay walaa shay min alhaniima wey ayib sahmi buuxa ma laha waqiila waxaa la yidhi maxaa yeelay maxaa lagu mudanayay dagaalka haniimada waxaa lagu mudanayay shuhuud اlqia inaad macrakada tagto hantidana aad wax ka qabato ayib oo hantidasa wax uga qabtay waxaad uga qabatay inaad dagaal qayb gashay ayib hantidu maaa banaanka yaa soo dhigay raggeeda markaan gumaadnay oy go-een bay banaanka timid ninka markaa hawsha ka qayb qaatay yaa xoolaa wax kula wey wa fii ma qabla xiyaazati اlmaali wajhun rawduhu qowl buu ka dhigaa in masladu qowlaan ay ku jiraan buu ka dhiga oo uusan ku jirin awjuh marka wa fii qabla xiyaasati اlmaa dagaalku intuu dhammaaday kadib hantidiina weli aan la ururinin ba hadda timid wa fii qabla xiyaasati maalka ururintiisii ka hor wixii ahaaday wejun weji baa ku jira yani wa fii man xadara aan dhahna cafwa walaa shaya liman xadara bacda inqidaai اlqitaal soo ma ahayn wa fii man xadara ay ka dhiganta qabla alxiyaaz huna waa alistila wاlhalaba gaalada intaad baabisood jebisay waxaa dhici karta inaad xoolihii weliba adan ururinin odan ku mashquulin ayb wejun baa ku jiro wuxuu leeyahay ninkaasi waa waa ka qayb gelayaabuu wejku leh oo uu ku jira oo dagaalkaba imaanin wuxuu ka qayb qaatay xoolo ururinti waa qayb m qitaal saasuu wejku tilmaamaya isaguna ayb walow maata hadduu dhinto waa tii aad ku soo marteen oo kale wey mar haddii sababkii la helo wali shardigana aan la helin yani waxaad moodaa inuu ka dhigayo wejku asagoo ka dhigahayo sabab iyo shardi uu ka dhigahayo shuhuud lmacrakana waa sababkii xiyaazat lmaalna waa sharطu mutimu lisabab sida xawlaan xawlku u ahaa shardi nisaabkuna u ahaa sababkii wujuub الzaka ayib marka haddii sababkii aan ka soo gaadhay shardigii la waayey baa yaa meesha imanaysa marka macnahaasa yaa meesha ka muuqanayad mooda walow maata hadduu dhinto bacdun barkood baa dhintay bacd almujaahidiin bacda inqidaai dagaalku intuu dhammaaday kadib iyo wاlxiyaazati xooli inta la ururiyey kadib faxaquu xaqu mayiti liwaariihi faxaqahuba anay ii dhigaan muxuu u kordhoobay ma garanhayo sheekhu wuxuu ihi haddii mujaahidiintii barhkood ay dhintaan intuu dagaalku dhammaaday wاlxiyaazati ay listilaa'i calى اlamwaal xoolihiina gacanta lagu dhigay faxaquu xaqu lmeyiti liwaarii maxaa yeele waa xaqu mut muxuu ku mutay bishuhuudi lwaqca dagaalka ilaa dhammaadkiisiibuu joogay xoolihii ururintoodiibuu joogay kadib baa iyadoon la qaybinin buu dhintay marka xaqiisu waa sugnaaday wey waa laga dhaxlahayaa qiyaasan calaa saa'ir alxuquuqi almuntaqila waa inagu soo marraa de xuquuqda inay labo qaybsanto wax laga dhaxlo muwaridka iyo waxaan laga dhaxlinba marka xaqan waa xaq muntaqila waaridkiiba u guurahaya wakada bacda alinqidaa waxaa la mid a dhammaasho kadib wa qabla اlxiyaazati fi lasax hadduu mujaahid dhinto dagaalku intuu dhammaaday kadib xoolihina aan la ururinin ayadna waa la xaqiisi waaridkiisi baa dhaxlay wakada waxaa la bacda alinqidaa inqidaa اlqitaal dagaalku intuu dhammaaday kadib wa qabla اlxiyaaza aan la ururinin ka hor hadduu dhinto fa xaquhu fi lasax weeyaad xaqiisasna waaridkii baa qadanaya daan asax qabanno maxaa yeele waxaa la helay sabab bilmilki baa la helay oo inqidaa lqitaal ah tamaamkiisi ama shardigiisii unbaa markaa maqan oo ah xiyaazadii ah walow maata hadduu dhinto fi lqitaali dagaalka gudihiisu ku dhintay dagaalkoo socduu dhintay falmadhabu waxaa anahu laa shaya lah shay ma maxaa yeel alxukma laa yataqadam calaa sabibi waad soo marteen ayib xukumku kama hormaro sababkiisa mana waajibo biduuni sababihi in badanna waynu kusoo celcelinay sababku muxuu ahaa inqidaau lqitaal ayib maada gaadhin wey mowdkiisu wuxuu noqday wey qabla اlاstixqaaq wاladharu adharku waxaa weye ana alajiira iyo almustajara ninka la soo kiraystay loo soo kiraystay lisiyaasati dawaabi xoolaha inuu agaasimo ama dhaqo fardaha iyo baqlihii gaadidkii la watay inuu ka shaqeeyo oo maamulo abarooriyo oo dhaq raacaa loogu tala loo soo kiraystay iyo wa xifdi amticatin iyo alaabta inuu ilaaliyo dhowro iyo wataajara midka ganacsadee raba inuu askartaa iyo mujaahidiintaa socdo wax ka iibsadaba oo shaarhkii iyo sarwaalihii ka iibsaday iyo nacnac iyo xanjooyinka ka iibsado dad baa maogtahay meel walbo kulan dhex orday soo maogid meel walbo laiskugu yimaado dad baa iska dhex orda wuxuun mid loos la dhex socda baad arkaysa iyo wal muctarifa mid ka shaqaysanaya ee isaguna kabaha tolhaya ee muruqmaalka ah yusamu lahum idaa qaataluu intuba ninka loo soo kiraysta inuu xoolihii iyo maamulo ama alaabta ilaaliyo wataajira iyo kii ganacsado ahaa muxtarifka muruqmaalka wey xoogmaalka dadka xoogsatada ah ama kabaha tolen amaama biyaha dhaamiyeene ama raashin dadka u kariyeene yusamu lahum waa loo qori ridi fi lhaniima idaa qaataluu hadday dagaalamaan maxaa yeele maxay la yimaadeen sababkii lagu mudan lahaa haniimada intaasi marka aynu iskaga tagnay wuxuu u gudbay sidii dadka mujaahidiinta wax loogu kala qaybin lahaa wuxuu yihi waliraajili sahmun walilfarisi alaaatun wa hada madhab اljumhuur xanafiye iyo niman ayagu nusuusta lagaga fiican yahay baa meeshaa ku yar bariiq wadi raajay ninka lugleyda waxa u ahaaday afantariga lugta ku dagaalamaya sahmun qori buu leehay wailfarisi ninka faraska ku dagaalamaya alaaatun saddex buu leehay nusuustaana cadayso qorina asagaa iskale laba qorina faraskaa iskale maxaa yeele farasku waxtarkiisa iyo tayada uu halganka u leehay kulligood waa dadko dhan bu ka fiican ya hal inoo fardooya idinkoo labaatan idan baabiin miduu low ku qaado miduu dardaro iyo miduu qood ku murajiyo miduu madax seel ku qaado marka waa musiibo wey waliba fardaha carabida dagaalka yaqaan ninka ruuxaadaas ayagaa ka daran saaa ku baacsanaya walaa yucطaa la siin mahayo ilaa lifarasin waaxidin hal faras umbaa haddaad laba faras ku dagaalamaysa iyo afar aad keensatay hal faras umbaad ku qori qaadanaysa curfiga maxaa keenay curfigaa sidaa ah waxaan kalon ku xoojinay xadiidkii nasaa iyo hayrkii iyo bacd اlmasaaniid sayidina zubayr bn cawaam ywm xunayn afar faras buu ku dagaalamaya oo keensaday hal arasun baa lagu qorisiiye hal aras baa lagu qorisiiye curfigaas sidaa ah axmed wuxuu leey laba farasaan ku qorisino ninku hadduu afar iyo shan iyo toban iyo keensado laba faras mid hadduu kaa daalo midna aad isticmaasha waa iska dhaqan badane kaa hala tixgeliyo shaaficiyama waxay dha maya halkaa wey curfigu halkaas wey hawshaan kale waa adigu nasasho aad nasanaysa iyo hawlo ad u ad diyaarsatay wey walaa yucطىa ilaa lifarasin waaxidin carabiyan noqoyaa farasku faras carbeed carabiyan kaana aw hayrahu hayra carabiy faras hajiin iyo birdown wuxuu doona ha noqdo faraska carbeed fardaha waa ka qiimo badan yahay wuuna ka xoog badan yahay wuuna ka adag yahay wuuna ka dheereeyaa wuu ka dheereeyaa farda xiiran oo dhaga fiiqan oo qoor dheer oo madax yar oo aad u orda wey fardaha carbeed asal la furda ayay ka soo jeedaanba waxaan kale waa laga dhegtay cadda yurub iyo galbeed gale carab baa laga qaatay andalus xataa faryaada lagama aqoonin carabtu baraga dhex ka tagtay baa geysi waxa faras joogay hadda la qooriy oo fartii carbeed ayib innagu labtirkenu fardo fiican baan lahaan jiri way dabargeen nugaal bay ku dambeeyeen sagaashan iyo saddexdii annagoo tabliiqa meel awaara ku maray qaybo jooga ilaa boqol faras oo cidood ah oo duurgal ah balli ka cabaan wax taaban kara ma jiro oday ree duqoobay iyo markay abaaro dhacaanba yuu mid ka iibsadaa asagaa yaqaana sida loo qabto baa la geedkan la wada egood moodi baroor ah marka sayidkii bay ka soo hadheen fardiya ka soo hadhay wayaa la sheegaa balliga iyagoo ka cabbeena oo tabliiqan waa maray sagaashan saddexdi ayib lugaal kolley waxbaa ku dambeeya dhulbahantaha la wata cabdirashiid haaye waxbaa jooga ku kaa a annagu dameero iyo baqlaan dhaqaanaa almuhim walaa yucطaa ila lifarasin waaxidin carabiyan kaana aw hayrahu hal faras baa la si ama faras carabeed ha noqda ama hayrka ha noqda hayrku lababu noqdaa mid faras la hajiin iyo faras la birdow birdownku waa faraska hooyadii iyo aabbihiiba ay yihiin hayru carabiga fardahan khayru carabiga waa farda burburinoo qoob waaweyn oo duful badan oo gagaaban oad aragteen waxaan ka soo jeeda bariga eshiya ad aragteen sakaraadka kuwaas wey haddii aabbihii uu carabi yahay cafwan aabbihii uu cajami yahay hooyadiina carabiyad tahayna markaa waxaa le hajiin baa la hajiin baa la yihahda way kala duwan waxay waa fardo higis ah oo uun baqlaha u eg oo noocaan nooc ba ayib walaa yucطaa la siin mahayo cafwan laa libaciirin wagayrihi riti nin ku dagaalamahaye laba qori la siin maayo iyo wagayrihi waxaan riti ka ahaynoo baqal iyo dameer iyo maroodi iyo u ku kaasaa iyagu waxba ma laha wey ila nabigu faris buu sheegay iyo raajil labadaa nabiga hadduu taqsiimiye maslatu tanwiic weeye wixii ka soo haray waa maxay meeshu waa ka baxayaa wey hadday suuro saddexaad oo haniimada mudanaysa ay jirto nabigu ma tanwiiciyeenba liraajili sahmu wa sahmaan oo araska faraska aan ujeedno alaau asum farisku qadanaya marka waxaa weeye wixii kale waa baxeen axmed baa wuxuu leeyahay ninka geela kuda xasan albasri iyo axmed waay leyin geela nin ku dagaalamaya waa in qori la siiyo maxaa yeele qur-aankaa sheegay famaa awjaftum caleyh min khaylin walaa rikaab baa la yidhi marka see waxaa layii gulufkaa laga hadlahayey wax qaybinta marka la gaadho ritigu dameeruhu la yahay dheh shaaficiyiya jumhuurtu saasay leeyihin walaa yucطaa la siin mahayo labadii sahmi lifarasin faras ajcafa weyd ah oo isaguba abaar u hadhahaya iyo wmaa shay laa hanaa fiihi ayn ku jirin waxtar laa hanaa waa tacmiim bacda takhsiis intuu iskaga gaabsaday ahayd walaa yucطaa eh, mxuu ahaayey lima laa hanaa fiihi baa ku filay waxaan waxba dagaalka ka taraynin oon waxtar ummadda u lahaynoo culaabba ah waxba loo qadari maayaa ku filay licadami faaidati wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan yucطaa waa la siin ninkii faras sakaraada keensada aan waxtar lahayn in lam yuclam haddaan la ogaanin nahyu lamiiri can ixdaarihi amiirku hadduusan dhihin ama aan laga warqabinba inuu yidhi faras aan fiicnayn lama keeni karo oo nin faras sakaraad iskala soo xaadiro faras wixii la siin jira unbaa la siin oo maxaa jira raggan wada halgamahayaba isku awood ma aha nin baa geesi ah oo waxtar leh oo labaatan nin ka qiimo badan nin baa maantuna geedaha foodda ku haynoo boorhka dhex ordoon dagaalamayno fulay ah oodnuu dhex yaallaa kulli waxoo dhan haniimay isla qaadanayaan farduhuna hal isku cabaasturay leeyihin siduu ragguba iskugu cabaasturan yahay ayib waalcabdu addoonku iyo wasabiyu ilmaha yarka ah iyo walmaratu haweenaydu iyo wadimiyu gaalka aan jizyada ka qaadno idaa xadaruu hadday dagaalka yimaadaan falahum waxaa u ahaaday alradku qorituulayn bay dhihi jireen wadaaduhu wax yaroo faraha lagu qaado xoogow tabiine ah waa samirsiin waa sahmi aan buuxin falahum waxaa u ahaaday alradku waa alcaطaaءu اlqaliil asalkiisu radkigu af soomaaligana qorituulayn bale qori buux lagu siin maaye waxbaa lagaaga soo goynaya ayb xadiidkii ibn cabaas baana dee markuu najd alxaruuri weydiiyey qaabkii nabigu qaniimada u qaybin jiray ama haweenkii addoommaha hadday yimaadaan iyo caruurtu saa ku cadday xoguu radqi baa la siiya iyo addoonkii mxuu ahaa cumayr mawla abilaxm isaguna markuu dagaalka khaybar ka qayb galay asna xoogo baa loo tuuray maadaama ay meesha yimaadeen waa idaa xadara qismatoo kale weeye waxbaa la siinaya laga tegi maayo ninku tabay kaama tegin baa layidhi wa huwa radquna duuna sahmin waa wax leeb ka yar masaa'ilka ay shaaficiyadoo dhahaan intaa inta lama gaadhsiiyay ka mid tahay iman doontaa insha allahu tacaala marka waa dhowr kor waanu soo maray haddee arshi ama mxuu ahaay xukuuma lama gaarsiiyo diya kaamila tacziir xad kaamil xad adna xuduud lama gaarsiiyo way badan tahay ilaa shan masale ay laakiin toddoba iyo sideedba waa la gaarhsiiyahay tanaa inoogu horraysan umay hadda intaynu soo mar wax kalaynu soo mar wahwa waxaa weeye radfugu marka sahmin lama gaarsi qaniimo dhammaystiran nin wuxuu dhammaysan qaadan lahaa dhammaystiran lama gaarsin radfugu wahwa duuna sahmin leeb waxa sokadii weeyo yajtahid waxaa ku jirta alimaamu fii qadrihi imaamkaa ku jirta inta laga dhigahayo ma laguu badin ma laguu yarayn xaggee radqigu ka baxahaya wa maxaluhu maxalu radqi waxaa weeye alahmaas alarbacatu afarta khumus buu ka baxahaya afarta khumus ee mujaahidiintu ay qadan lahayen baa laga bixin fil adar haddayn qabano qoli waxay leeyahay khumus baa laga bixin ayib kii masalix muslimiintka u xidhnaa baa laga bixin ayib qultu waxaa idhi imaam wuxuu idhi inamaa yurdakhu ilaa dambe dimiyi buu soo yidhi soo maaha cabdi iyo sabi iyo wadimiyi buu imaamka kusoo qabtay raaficiyi inamaa yurdaqu lidimiyi waxaa uun loo qori tulliyaa oo wax laga siiya haniimadaas haba yaraadee dimi xadara yimid bilaa ujratin kirhala'aan dimi dagaalka yimid oon lasoo kiraysanin kirhaysanin ayaan wuxuun sabirsiina siinaynaa ninka ajiirka ah baabkiisu waa baab gooni ah maxaa yeele waanu soo maray hawshii loo soo ijaaraystay iyuu leeyahay halkaasuu kharash ka qadanayaawe hadduu dagaalamo asna waxaa weeye uunsan mustajar ahayn waxaa weeye waxaa la siinaya radkigaas wa biidni اlimaami cala saxiix weliba ku yimid idan imaameed ku yimid waa inaan la soo karaysanin ko imaamkuna waa inuu idan ku yimid haddi kale gaalo dhanba meesha iska soo buuxo jihaadka halaabahayaba meesha isku soo gurahayaan danaka hadhowna inayna majaxaabiyaan baa laga yaaba cala saxiix haddaanu qabsanna buuhi sheekhu wallahu aclam maxaa yeelay haddaan idan jirin waxaa dhici karta intay issoo urursaan inay muwaalaad u sameeyaan gaalada kale annagana afgembiyaanba marka idanku waa muhiim shar bilaa ujratina waa qayd muhiima ah. imaamku baraarujiyay rag badanna way ugu horreeyeen wallahu aclam halkaa inoo joogo